بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي bal maa axalla sharcu xalalnaahu wamaa nahaanaa canhu xaramnaahu waxayثu lam najid daliila xilin sharcan tamasaknaa bixukmi اlasli mustasxibiina lasla laa siwaahu waqaala qowm didda maa qulnaahu ay asluha taxliilu ilaa in wareene taxriimuhaa fi sharcina falaa yuran waqiila ina alasla fiima yanfacu jawaasuhu wamaa yaduru yumnacu waxad listisxaabi akhdu اlmujtahiid biاlasl can daliili xukmin qad fuqin وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم إلا مع الخصوص والعموم فليوت بالتخصيص للتقديم والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا بسم الله الرحمن الرحيم faslun ama fasal baa qoran ama nuskadaha qaar baabulxadri walibaaxa baa qoran baabulxadri walibaaxa waa xadriga oo mancinta ah iyo ibaaxada oo in shayga laynoo banneeyo ah ayuu baabkani ka warbixinayaa laa xukma wa xukunihi qabla bicati rasuul rasuulka diriddiisa hortii ma aha bal bacdahaa rasuulka dilidiisa kadib unbuu xukunku ahaaday bimuqtado daliili siduu daliilkuba keensanayo ama siduu daliilkuba caddaynayo halka sheekhu wuxuu ka hadlayaa rasuulka inta aan rasuul laga dhigin la soo dirin ashyaadu ma xalaal bay ahaaye ma ibaaxay ku sifaysnaayeen oo mubaax bay ahaayeen mise xaaraan bay ku sifaysnaayeen oo waxaa la odhanayaa xaaraan bay ayay ashyaadu ahayd waa qabla bicati rasuul sala allahu alayh wasalam qabla bicati rasuul ashyaadu ma ma ibaaxay ku sifaysnaayeen oo waa mubaax mise xurmay ku sifaysnaayeen oo waa xaaraan labadaa midkaynu nidhaahnaa qabla bicati rasuul mas'aladan hadalkeegu wuu badan yahay oo wuu noqnoqdaye waxa muctamad ah maadaamuu rasuulkaba aan la soo dirin rasuulka oo la soo diraana xukunka ka inoo caddaynaya uu yahay shayga xaaraanimadiisa iyo mubaaxnimadiisaba kol hadduu rasuulku caddaynayo salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi rasuulkana aan la soo dirin xukunba ma jirin shaygu xaaraan buu ahaa iyo xaaraan ma ahayne mubaax buu ahaa labadaa midnaba odhan mayno waa qabla bicati rasuul waayo xukunba ma jirin yaa bayaamiyey oo xukunka sheegay hadday xaaraan tahay iyo haddii ay mubaax tahayba yaa bayaamiyey rasuulkii bayaamin lahaaba rasuul lagama dhigin oo lama soo dirin haddaba qabla rasuul wax xukun ah oo jiraaba ma jiro baynu odhanaynaa sidaasuu sheekhu qaatay mas'aladani mas'ale khilaaf le ayay salka ku haysaa oo mas'alada laga hadlaa ahlu fatraha xukunkoogu waa maxay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuul uu soo diro rasuulka diinti rasuulku uu geeriyoodo diintii loo soo dhiibayna la bedelo rasuul dambana aan la soo dirin ummadda halkaa nool labada rasuul dhexdooda nool rasuulkii horena diintiisii waa la bedelay iyagani ma bedeline hortiibaa la bedelay oo ummadihii iska soo gaadhgaadhay baa bedelay rasuulkii dambana lama soo dirin ahlu fatraha xukunkiisa maxaynu ka dhignaa haddaba dadka ahlu fatraha la odhanayo ashaacirada in badan oo ka tirsani waxay qaateen ahlu fatraha inaan la cadaabaynin oo ay yihiin min ahli اljanna xukunkaa la siinayo qaar badan oo kamida muctaziladu way ku waafaqeen oo ahlu fatraha looma dhowaanayo ayay yidhaahdeen imaamu nawowi wuxuu yihi isagoo ka hadlaya mas'alada muslimka markuu sharxayey wuxuu idhi ninka ku geeriyooda hadda sidaa ay carabtu yihiin oo kale ee isagoo sanamka caabuda ama cibaadadii ilaahay xaqa u lahaa meel kale mariyey qofku hadduu ku geeriyoodo ilaahay naar buu gelinayaa buu imaamu nawowi lahaa muslimka markuu sharxayey wuxuu kolkaa uu tilmaamayey imaamku diintii nebi ibraahim ayaa soo gaadhay oo way qaadan waayeen waayeenoo way ka leexdeen maadaamay ka leexdeen waa la cadaabayaabuu ayuu halkaa qabaa uu kusii haray sheekheenani wuxuu yihi laa xukma xukun ma jiro qabla bicati rasuuli rasuulka diriddiisa hortii xukun ma jiro bal bacdahaa diridda dabadeed unbuu xukun jirayaa bimuqtada daliil siduu daliilkuba inoo caddeeyey rasuulka intaan la soo dirin waxaasi xaaraan buu ahaa iyo mubaax buu ahaa iyo waajib buu ahaa iyo sunnuu ahaa iyo karaahiyu ahaa la odhan maayo waayo rasuulkii caddayn lahaa baan rasuul laga dhiginba bada eh, bacda irsaa ama bicati rasuul bicdadaa rasuulka lasoo diray dabadeed unbuu xukun meesha imanaya markuu rasuulku xukunkaa ah inoo bayaamiyo ama ilaahayba aayada ka soo dejiyo waana bimuqtada daliil oo daliil baa sidaa caddeeyey buu sheekhu ku yidhi daliilka uu doonayo ee uu caddeeyey uu leeyahay waa aayadda qur'aanka ah suurat lisra aayadda shan iyo tobnaad ilaahay wuxuu ku yidhi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula wamaa kunaa ma nihin mucadibiina kuwa cadaabaya xataa nabcaa rasuulan ilaa yon rasuul soo dirno marka rasuul la soo diro ee ummadda sharciga uu soo gaadho ee rasuulkaa ay caasiyaan ayuu cadaabku imanaya oo la odhanaya hala cadaabo wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula waxaa kaloo halkaa laga qaatay mucadibiin ilaahay markuu yidhi inay tahay baabuliktifo oo wamaa kunaa mucadibiina walaa musiibiin ma cadaabayno mana abaalinayno xataa nabcaa rasuulan ilaa rasuul soo dirno waayo xukunkiibaa meesha ka baxay lagu cadaabi lahaa ama lagu sawaabin lahaa markuu laakiin rasuul yimaad ee sharciga la caddeeyo ayaa inta raacdaana sawaab mudan inta diidaana ayay cadaab mudanayaan sheekhu bimuqtada daliil markuu leeyahay wuxuu eegayaa aayaddaa qur'aanka ah ayuu talmiixinayaa laa xukma xukun ma jiro qabla bicati rasuuli rasuulka diriddiisa hortii bal bacdahaa diridda dabadeed uunbuu xukunku ahaan bimuqtado daliili deliilku siduu keensanayo ama uu daliilku ina tusinayo daliilka oo aayadii saasay inoo sheegeysaa halkaasi waa qabla bicati rasuul baa laga hadlayay xukunka ay leedahay wuxuu hadda sheekhu doonayaa bacda bicati rasuul ashyaada asalkoogu muxuu ahaa ashyaada sideedaba maxaa asal u ah ashyaadu maxaaraanbaa asalkeegu mise waa ibaaxo oo waa xalaal mise waa tawaquf mise waa la qaybin afar qowl baa culima ku jira masalada qole waxay yidhaahdeen ashyaada asalkoogu waa waa xaaraan waxay u deliishadeen ashyaada ilaahay baa iskale kol hadduu ilaahay leeyahay wax ilaahay leeyahay inaad adigu ku camal fashood qaadato waa milki kayr ood ku tasarufaysid kayrkaa wuxuu lahaa ood ku tasarufaysid weeye milki kayr in lagu tasarufaana hadduuna kuu ogolaanin waa mamnuuc kolka ashyaadan ilaahay baa iskale kol hadduu ilaahay leeyahay oo nas cad oo lagugu ogolaaday ayna jirin milki kayr weeyaanoo wax qof kale leeyahood ku tasarufayso weeyaane sharcigu kuuma ogola jooji baa lagu yidhi waa inaad iska joojisaa sidaas ayay kolkaa culimada qaarkood ku tegeen asalku inuu yahay ataxriim qolana waxay ku tegeen meye asalku waa alibaaxa waxaanu qabnaabay yidhaahdeen aslu ashyaa ibaaxa inay tahay waxay iyaguna daliishadeen qolada ibaaxada qaadatay addoommadan ilaahay baa abuuray waxyaabahan anfacaya ee ashyaada ana ilaahay baa soo raaciyo u abuuray haddaba haddii ilaahay addoonkana abuuray shaygii loo abuurayna aan ibaaxo looga dhigin waaba cabad abuurkoogu labada dhinacba addoonka iyo ashyaadaba ciyaar iyo dheeldheel ayay noqon abuurkoogu ilaahayna wuxuu sheegay inuuna cirka iyo dhulka iyo waxa u udhaxeeyaba ciyaar inuuna u abuurin buu sheegay xikmad la-aan bay noqonaysaa bay yidhaahdeen war addoonka markuu alla abuuray waxa anfacayana dhulka lagu abuuray ha la yidhaahdo asalku ibaaxu ahaa ee wixii sharcigu uu xaaraan ka dhigo un baynu odhanaynaa waa xaaraan ee kaaha laga tuura un baynu odhani aslu alibaaxa sidaasay qolana qaateen qolada saddexaadna waxay yidhaahdeen war maya e ashyaa marka laga hadlayo waa atawaquf xaaraanayaynaan odhan ibaaxanayaynaan odhan waayo labadan daliil baanu kala rajixi kari weynaye ilaa inta la kala rajaxayo tawaqufkii hala sameeye la samayn jiray qolada tidhi ashyaadu ilaahay baa iska milkisan ficilka aad samaynaysaana waa tasaruf wax adan lahayn inaad ku tasaruftaana waa fuduuli war ilaahay baad ogolaanshe ka suganaysaa ilan ilahay baa ashyaada iska lahaaye qolo daliilkaasay qaateen qolona waxay yidhaahdeen waa cabad haddii addoommada loo saamixi waayo waxaan ilaahay uu abuuray uu soo raaciyey labadaasaanu kala rajixi kari weynaye ilaa inta la kala rajaxayo tawaquf baanu muujini qowlka ugu muctamadsan oo qowlka afraad ah waxa weeye qowlka odhanaya horta budciga asalkiisa isaga aynu xaaraan ka dhigno budciga abcaasha isaga xaaraan halkaa inooga tuur oo abcaasha halkaa inaga dhig wixii budciya la odhan maayo dadku xalaal bay isku yihiinoo gabadhii laguu diido unbaa xaaraankaa ahe ta allata aan laguu diidin waxba waxa weeye waa asalkeegiiba xalaala odhan maysin budcigu sidiisa waa u xaaraan halkaa inaga dhig markaan budcigii tuurnay wixii soo hadhay waa la qaybinayaa wixii nafci uu addoommada ugu jiro ha la yidhaahdo ibaaxo weeye asalkeegu ilan ilaahay baa qur'aanka ku yidhi huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica lakum taasi laamkaasi nafci buu faa'iideynayaa in darteen loo abuuray ayuu ilaahay sheegayaa welibana aayadda qur'aanka ah fii maqaami اlimtinaan buu ilaahay inoogu keenay waa laynagu galladaysanaya kiioo rabbi inagu galladaysanaya oo nicamka layna siiyey laynoo tirinayo ayaa lagu yihi huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica haddaba hadday xaaraan inaga tahay xaaraan hadday inaga tahay maalan ashyaadu miyaa laynagu geladaysan lahaa waa maya war wixii nafci iyo faa'iido inooleh asalkeegu waa alibaaxa baynu odhanaynaa alibaaxa aayadaasaana ka qaadanayna wixii inaga ina dhibaya ee khatar iyo dhib inagu haya waxaa la odhanayaa asalkoogu waa xaaraan xadiidka ibnu maajaha iyo maaligna imaamu maaligna uu muwada'a ku soo saaray ayaa laga qaadanaya oo rasuulku wuxuu xadiidkaa ku yidhi laa darara walaa diraara wax alla wixii dhib ah lama ogolo diinteenu wixii ku dhibaya lama ogola kolka asluashyaa alibaaxa ayaynu odhanaynaa hadday nafci leedahay asluashyaa alxurma baynu odhanaynaa haddayna nafci lahaynna waad aragtaa baan malayn faslu fii ay اxadri wاlibaaxa ayun fi اlxadri wاlibaaxa ama faslun ama baab اlibaaxati wاlxadri laa xukma xukun ma jiro qabla bicati rasuuli rasuulka diridiisa hortii bal bacdahaa diridda dabadeed buu xukunku ahaaday bimuqtada daliili daliilku siduu caddaynayo ama la caddeeyey walaslu waxaa asal u ah fi lashyaai sheeyada waxaa asal u ah qabla sharci halkaa kayga sharxa sharci baa ka maqan waalaslu waxaa asal u ah fi lashyaai sheeyada qablo sharci sharciga hortii taxriimuhaa in la xarimo sheeyada hortii sharciga xaaraan bay ahaayeen asalka ogo waa qabla eh, qabla sharci taxriimuhaa bal laa bacda xukmin xukun dabadiise xaaraan ma aha xukunka oo sharciyin sharciga hadduu xukun caddeeyo xaaraan noqon maayo lakiin asalkaa xaaraan ahaa qoladaasi maxay deliishadeen tidhi ashyaada asalka ogu waa xaaraan waxay deliishadeen warniyow ashyaada ilaahay baa iskale waxa ilaahay leeyahayna haddaan laguu ogolaan waa milkulkhayr oo ku tasarufi maysid inaad ku tasaruftaana waa fuduuli weeye fuduuli dheeraad weeyaan wاlaslu asalka fi lashyaai ashyaada asalka u ihi qabla sharci sharciga hortii taxriimuhaa waa xarimidda la xarimay laa bacda xukmin xukun dabadiise maya sharciyin sharci ah bal hadduu xukun soo dego maa ka axallo sharcu sharcigu xalaaleeyey xalalnaahu waynu xalaalayn inana wamaa nahaanaa ka sharcigu inoo diiday canhu xaggiisana xaramnaahu xaaraan baynu ka dhigi sharci hadduu soo dego aayadi hadday ku soo degto aayaddaa la raaci waxay xalaalaysayna waynu xalaalayn waxay xarimtayna waynu xarimi aayad ka soo degtay haddayna jirin bacda bicsati rasuulna ay tahay ashyaada asalkeegu waa ataxriim weeyaan xukunkaasaynu qaadanayna saasuu qowlkaasi ku tegey waxayu lam najid markaan weyno daliila xillin daliil inoo xalaaleeya markaan weyno sharcan sharci ahaan inoogu xalaaleeya tamasaknaa waxaan qabsanaynaa bixukmi اasli asalka xukunkiisii oo xurmo ah ayaynu qabsani waa qowlkii koobaadun baynu weli wadnaa mustasxibiina inagoo isla saaxiibinaya alasla asalka inagoo isla saaxiibinaya asalkii xaaraanta ahaa laa siwaahu kaa wax ka soo hadhay islama saaxiibinayno qoladaasi waa qowlka afarta qowl qowlkii koowaad ayuu kaasi noqday wa qaala qowmun qoomna waxay yidhaahdeen didda maa kii didkiisa ayay yidhaahdeen qulnaahu hadda aynu soo lahayn waa qowlkii labaad wa qaala qowmun qoom baa yidhi didda maakii didkiisa qulnaahu inagu aynu hadda soo nidhi kanaynu nidhi didkiisu waa maxay aslu ashyaa alxalaal waa qowlka labaad maxay deliishadeen aslulashyaa alxalaal markay yidhaahdeen waxay deliishanayaan aslulashyaa alxalaal markay leeyihiin oo sheeyada xalaal baa asal u ah addoommada ilaahay baa abuuray sheeyadan faa'iidada iyo nafciga ulana ilaahay baa soo raaciyo abuuray hadduu ilaahay isku xalaalayn waayo labadaa dee cabuurkoogaba ciyaara bay yidhaahdeen oo halkaasay la mareen iyaguna waa qowlkii labaad ey asluhaa ashyaada asalkeegu ataxliilu waa in xalaal laga dhigo in la xalaaleeyo weeyi halkaa maxaa ka dambeeya ilan ataxliilu ha ilaa ilaa taxriimuhaa buu kani qorayaa maogtahay ey asluhaa asalkeegu ataxliilu waa in xalaal laga dhigo ilaa in warada inuu soo arooro taxriimuhaa xarimideedu mooyaane fii sharcinaa sharcigeenna ay ku soo aroorto dabcadda ee saxani waa ilaa in weeyi kayganaa gebi ahaanba laakiin intaa ka tegey sharaxaygani wuu ka tegey gebi ahaanbo ilaa taxriimuhaa buu qoraya ilaa in warada ama ilaa maa warada waa isku mid ey asluhaa ashyaada asalkeegu ataxliilu waa in la xalilo oo xalaal laga dhigo ilaa in warado inuu soo arooro taxriimuhaa taxriimkeega iyo xarimideedu mooyaane fii sharcinaa sharcigeenna uu ku soo arooro oo xaaraan laga dhigo daliil xarimaya inaynu aragno oo falaa yuraddu markaa la radin maayo daliilkaa xarimay haddii shay xarimay la arko la diidi maaye waa la xarimi oo xaaraan baynu ka dhigi haddii shay xalaaleeyey la arko waa xalaal baa la odhan haddii nas loo waayo asalkiibaa la qabsani taxliilka ahaa oo waa xalaal baa la odhanaya sidaasuu sheekheenuna ayuu halkaa la maray waa qowlkii labaad ayaynu halkaa kaga baxnay qowlka saddexaad muxuu lahaa qowlka saddexaad wuxuu yidhi tawaquf ha la sameeyo oo ashyaadaha laga tawaqufo wa qiila waxaa la yidhi qowlka saddexaad tawaquf ha la sameeyo buu yihi waa qowl saddexaadka tawaqufka samaynaya qowlka afraad waa muctamedkii kan hadda uu qiilka ka dhigay wa qiila waxaa la yidhi ina alaslaka asalka u ah fii maaka yanfacu dadka anfacaya jawaasuhu inuu bannaan yahay weeyi wixii dadka anfacayaa waa bannaan yahay waxay u deliishadeen aayadda qur'aanka ah huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica waa fii maqaami اlimtinaan ilaahay wax xaaraan a ah kugu galladaysan maaye wax lagu baneeyey baa lagugu galladaysanaya waa jawaazuhu fii maa yanfac wamaa yaduru ka dadkana yumnacu waa la manciyo waa xaaraan ayaa la odhan oo qowlkani tafsiilkaasuu geliyey isna waxaa loo deliishaday xadiidu ibnu maaja oo odhanaya laa darara walaa diraar wax dhibihi ma jiro wax ku abaalin dhib lagu abaaliyaana ma jiro afartaa qowl ayaa ashyaada asalkeega inoogu soo arooray oo asalka ashyaadu uu noqonayo istisxaab wax la yidhaah baa jira istisxaab istisxaabka culima waxaa loo qaybiyaa laba qaybood istisxaabka uu ka hadlay waa istisxaab lmujtahid iyo lxaal haddaba istisxaabkan uu ka hadlay sheekhu waa ka laysku waafaqsan yahay laakiin ka laysku khilaafsan yahay waa istisxaabulxaalka weeyi waxaa istisxaabka laysku waafaqay uu noqday laysku haysanin ee dee qofku qaadanayo waa mujtahidku inuu isla saaxiibiyo marka deliil la waayo deliil sharciya asalkii hore ee shayga ayuu isla saaxiibini oo aan nidhi wixii anfacayana waa ibaaxo wixii aan anfacayninna waa xurmo kaasi waa istisxaab oo asalkiibuu isla saaxiibiyey waxaa jiro mid istisxaabulxaal la yidhaayo isagu khilaafi ah oo laysku haysto magaca istisxaababa haddii la arko lagu macneeyo istisxaab waxa weeye ka khilaafigii kitaabkeenani wuu ka aamusaye in shaygan hadda hadduu hadal ka taagan yahay wixii ka horreeyey un loo eegayo oo la odhanayo istisxaabulxaal hadda wixii ka horreeyey horreeyun hala eego masalan haddii shacbaan ay tahay ay soddon tahay oo la kala garan waayo inay ramadaan kow tahay oy bishu iyo labaatan ku dhammaatay iyo inaan la soomaynin istisxaabulxaal maxaa ka horreeyey un baa la odhanaya dee istisxaabulxaal aynu samayno haddii ramadaan la kala garan waayo habeenkay soddonka tahay soon iyo shawaalna waxaa la odhanayaa uur xalay maxay ahayd ramadaan dee caawana ramadaan un ka dhiga istisxaabulxaal waxaa la yidhaha baa jiro oo isagu khilaafiyo kaasa waxadul istisxaabi istisxaabka tacriifkiisu akhdulmujtahidi dadaalaha ama mujtahidka oo qaata weeyi bilasli asalkii ayuu qaadan can daliili xukmin xukun daliilkii ayuu ka qaadan xukunka oo qad fuqida la waayey marka xukunkaa daliilkiisa la waayo asalkiibuu deliishaniyo wuxuu odhanayaa aslul ashyaa hadday tahay nafci aljawaaz bay ahayde jaais iiga dhig hadday tahay dhibna aslul ashyaa xaaraan bay ahayde xaaraan iga dhiga buu odhanaya waa akhdulmujtahid ayaa qaadanaya oo waa kaa waxadulistisxaabi istisxaabka tacriifkiisu akhdulmujtahidi mujtahidka qaadashadiisa weeyi bilasli asalka uu qaato can daliili xukmin xukun daliilkii ayuu ka qaadan daliilka oo qad fuqida ama xukunka oo qad fuqida la waayey aynu intaa macnaha isa soo saarno laa xukma xukun ma jiro qabla bicati rasuul rasuulka diriddiisa hortii wax xukuna oo jiraa ma jiro buu sheekhu ku yidhi bal bacdahaa diridda dabadeed ayuu xukunku jiraa bimuqtado daliili daliilku siduu keensanayo walaslu waxaa asal u ah fi lashyaai ashyaada dhexdeeda qablo sharci qabla wuruudi sharci sharciga soo aroorkiisa hortii taxriimuhaa xarimid la xarimayo laa bacda xukmin xukun dabadiise la xarimi maayo xukunka oo sharciyin sharci ah bal maaka axalla uu xalaaleeyey asharcu sharcigu xalalnaahu waynu xalaalayn wamaa nahaanaaku inoo diidey canhu xaggiisana xaramnaahu waynu xarimi waxaysu meesha lam najid aynaan helin daliila xillin dliil xalaal tilmaama sharcan sharci ahaan ku tilmaama tamasaknaa waxaynu qabsan bixukmi asli asalka xukunkiisii mustasxibiina inagoo isla saaxiibinayna alasla asalka hore laa siwaahu wax kaa hore ka baxsansa islama saaxiibinayno wa qaala qowmun qoom baa yidhi didda maakii didkiisa qulnaahu aynu soo nidhi ay asluhaa ashyaada asalkeegu ataxliilu waa in la xalaaleeyo ilaa in warada inuu soo arooro taxriimuhaa taxriimkeegii xarimideedu mooyaane fii sharcinaa sharcigeenna uu ku soo arooro oo falaa yuradu markaa lama radiyayo wa qiila waxaa la yidhi ina alasla ka asalka u ah fii maa yanfacuka wax anfacaya jawaasuhu weeye inuu bannaan yahay wamaa yaduruka wax dhibayana yumnacu weeye in la manciyayo waxadlistisxaabi istisxaabka tacriifkiisu akhdulmujtahidi mujtahidka qaadashadiisa weeyi bilasli asalka uu qaato can daliili xukmin xukun daliilkii uu ka qaato xukunka oo qad fuqida la waayey baabu tartiibi اladilati adilada sida loo kala tartiibinayo ayuu baabkani ku sugan yahay ama uu ka hadlayaa waa tartiibu اladila adiladiibaa kulmay ama xasba daahir ayaad moodaa inay adiladii isku dhaceen maxaa la samayn sheekheennu wuxuu yidhi daliilka kajeliga ah iyo kalkhafiga ah waxaa la horraysiini kajeliga ah jeligaa la horraysiin oo masalan haddaad aragto aayad ama xadiid xaqiiqo iyo majaaz labadaa bara yaa jeli ahaa oo xoog badnaa xaqiiqada xaqiiqaad ku macnayn oo jeliga ku macnayn maysid hadda daahirka iyo muawelka lafdigu markuu labadaa baro maxaynu ku macnayni ma mise muawel daahir baynu ku macnayni ila waa jeligiiye haddii adiladani mid mufiidulcilmiya iyo mid mufiidulcamal ihi ay kulmaan ama mufiidulcilmi iyo mufiidudhanni hadday kulmaan yaa la horreysiin mid yaqiin kuu faa'iideynaya cilmi iyo mid inaad ku camal fashuun ay tahay oo dhani faa'iideynaya yaa la horreysiin dalaaladiisu kay daniyada tahay iyo kay dalaaladiisu qadciyada tahay ayaad horreysiin ka cilmiga faa'iideynaya ama qadciga masalan xadiid mutawaatir ah iyo xadiid aaxaad ah hadday iska hor yimaadiin yaa la qadimayaa mutawaatirka ayaa la qadimayaa ilaa inuu midina khaas yahay midina caam yahay mooyaane oo markaa sidaan soo dhigannay baa lagu camal fali oo caamka ayaa khaaska lagu khasisi doonaa haddii manduuq iyo qiyaas ay iskhilaafaan maxaa la yeeli manduuq iyo qiyaas manduuqu waa aayad iyo xadiis qiyaas haddii ay iskhilaafaan ma qiyaaskaa la qaadan mise manduuqa iyo xadiiskaa laayadda iyo qur-aankaa la qaadan manduuqaa la qadimi oo aayadda iyo qur-aankaa la qadimi laakiin haddii manduuqa iyo qiyaasku ay iskhasisayaan sidaynu soo dhigannay oo qiyaaska uu wax khasisayo waa laysku khasisi markaa masaladeenu waa masale iska kooban oo sheekhu intaa ayuu kaga hadlay gebi ahaanba baabu tartiibi اadila adilada sida loo tartiibinayo ee loo kala horreysiinayo ayuu baabkanina ka hadlaya waqadamuu waxay horaysiiyeen min aladilati adilada xaggeega aljeliya ka jeliga ah ee daahirka ah ayaa la horreysiiyey al alkhafiyi ka khafiga ah ee qarsoon ayaa laga horreysiiyey biictibaariilcamali ku camalfalka markaynu eegayno ayaana lagu horreysiiyey xagga ictibaarulcamalka kaasaa lagu horreysiinayaa buu ku yidhi sheekhu waqadamuu waxa kalay horreysiiyeen minhaa adilada xaggeega mufiidalcilmi cilmiga ka faa'iideynaya ayay hormariyeen ala mufiidi danni malaha ka faa'iideynaya ayayna ka hormariyeen ey lilxukmi xukunka xukunka xaggiisa ayay ka hormariyeen ka cilmiga sheegaya iyo ka daniga sheegaya ka cilmiga sheegayaa la horreysiiyey waa mutawaatir iyo aaxaad baa loo kala jeedaa cilmiga ka sheegayaa waa mutawaatirkii ka daniga sheegayaana waa aaxaadkii aaxaad iyo mutawaatir yaad horreysiini haddaba mutawaatir baad horreysiini ilaa maca alkhusuusi khusuuska iyo walcumuumi cumuumka maciisa mooyaane hadduu midina caam yahay midina khaas yahay mooyaane oo falyutaha lala yimaado bitakhsiisi takhsiis ha laysku khasiso la taqdiimi taqdiim iyo kala horraysiin yaan lala imanin markaa taqdiim la qaadan maayo ee takhsiis baa la qaadan waayo takhsiisku wuxuu wataa labada nas oo labadaba lagu wada camal falo taqdiimkuna wuxuu wataa labada nas oo midna lagu camal falo midna gebi ahaanba la laalo kolkaa labadaba in lagu wada camal falo ayaa wanaagsan oo labada mid ahaan la tuurin labadaba ha lagu wada camal falo hana loo kala jiheeyo oo ha la yidhah kanina jihadaasu ka waramayaa kan kalena jihadaa kale ayuu ka waramayaa wa nudqa nudqiga qadim hormari nudqigu waa maxay waa aayadda iyo xadiidka ayaa manduuq ah wa nudqa nudqiga qadim horeysii can qiyaasihim qiyaaskooga ka horeysii tafi waad oofini waxaad oofinaysaa buu ku yidhi ood fulinaysaa qawaacidkii laysla yaqaanay war qiyaas iyo markay iskhilaafaan manduuq manduuqa oo aayadda iyo xadiidkaa ah horreysay buu ku yidhi oo qiyaaska iskaga tag wa waqadamuu way hormariyeen jeliyahu qiyaaska kiisa jeliga ah ayay cala qiyaaska kiisa khafiga ana ka hormariyeen qiyaaska jeligi ihi waa qiyaaskii qiyaasulcillaha aynu lahayn qiyaaska khafigi ihina waa qiyaaskii qiyaasulshabaha aynu lahayn hadday maalan iskhilaafaan qiyaasul cillo iyo qiyaasulshabe eh, haday iskhilaafaan yaa horeeyood camalka ku horeeya qiyaasulcilaha ka qawisanaa waayo cilada ayaa xukunkaba keenaysay baynu nihi qiyaasulcilaha markaynu ka hadlaynay waqadamuu way hormariyeen jeliyahu qiyaaska kiisa jeliga ah ayay cala lkhafiyi ka khafiga ah ka hormariyeen haddaba nudqi iyo qiyaas markay iskhilaafaan yaa yaa la horreysiin baynu nidhi nuiga manduuqaa la horreysiin oo aayadda iyo xadiidka ah laakiin hadday iskhasisayaan bal ka waran hadday iskhasisayaan dee waa laysku khasisi wain yakun hadduu yahay takyiirulistisxaabi istisxaabka bedelidiisu fi nudqi nudqiga dhexdiisa hadduu yahay oo min kitaabin kitaab ka ahaaday ow sunnatin ama sunnaba ka ahaaday haddaba waxaad ka warantaa istisxaabkii istisxaabul asalka ahaa haddii uun manduuqu bedelayo aayadda iyo qur'aanku dee manduuqaad qaadan wa in yakun haddii uu yahay tagyiirulistisxaabi istisxaabkii asalkii hadda aan ka soo warramaynay bedelidiisu fi nudqi nudqiga dhexdiisa oo min kitaabin kitaab ka ahaaday nudqigu nudqigani waa masder ismi mafcuul looga jeedo waa manduuq ow sunnatin ama sunno ka ahaaday fa nudqu nudqigu xujatun waa la deliishan idan markaa war nudqigaa la deliishan istisxaabkana inaga tuura oo nudqigana dee bedelaya fa kun aho wa ilaa haddii kale oo manduuqu uuna bedelaynin istisxaabka hore istisxaabka ma bedelayo wa ilaa haddii kale fa kun ahow mustadilan mid deliishanaya oo xukunka u deliishanaya bilistisxaabi istisxaab ilayn manduuqii ma bedelayo istisxaabka eh istisxaabkii daliisho oo ha odhanin manduuq aan bedelaynin baan ku bedeli ha odhan halkaana sheekhu wuxuu kaga baxay tartiibu اladila isagana macnihiisa aan isa saarno waqadamuu waxay hormariyeen min aladilati adilada xaggeega aljeliya ka cad ayay hormariyeen cala alkhafiyi ka qarsoon bay ka hormariyeen bictibaari lcamali camalka xaggiisa ayayna ku hormariyeen waqadamuu waxa kaley hormariyeen minhaa adilada xaggeega mufiidalcilmi cilmiga ka faa'iideynaya ayay hormariyeen calaa mufiidi danni malaha ka faa'iideynayeyna ka hormariyeen ey lilxukmi xagga xukunka ilaa maca alkhusuusi khusuuska iyo walcumuumi cumuumka miciise mooye oo falyu'taha lala yimaado bitakhsiisi takhsiis in laysku khasiso la taqdiimi taqdiim sayaan lala imanin wa nudqa nudqiga qadim horraysii can qiyaasihim qiyaaska ka horraysii tafi waad oofini wixii laysku ogaa waqadamuu waxay hormariyeen jeliyahu qiyaaska kiisa jeliga ah cala alkhafiyi ka khafiga ah bay ka hormariyeen wain yakun haddii uu yahay takhyiirulistisxaabi istisxaabka bedelidiisu fi nudqin manduuqa dhexdiisa oo min kitaabin kitaab ka ahaaday ow sunatin ama sunno ka ahaaday fa nudqu nudqiga ayaa xujatun la deliishan idan markaa wa ilaa haddii kaluuna takyiirku ku jirin fakun ahow mustadilan mid deliishanaya bilistisxaabi istisxaabka mid deliishanaya ahow ayuu yidhi halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam